وصحبه أجمعين ما بعد su-aal buu weydiinayaa sheekh xuseen oo uu leeyahay xadiidkan soo marnay maa kaana min khaliiطayn fainahuma yataraajacaani baynahuma bisawiya dadka markay sakada xoolaha ka bixiyaan wixii ay bixiyeen si siman u qeybsanayaan ma dadka isdhalay ama wada dhashay wax isugu jiraanba mise waa dad ajnebi kale ah oo kala maarmi waaye inay wax isku darsadaan waa isku mid weya waxba ku kalgedkeed ma jiro ama dad isdhalayoo wada dhashayoo xoole isugu jiraan ha noqdeen qaraabo ah ama dad aan waxba ka dhaxayninoo wax isku darsaday ha noqdeen mar hadday khilda dhacdo wax isku jiraan xoolahana la kala leeyahay wixii sakee la bixiyo fa inahumaa yataraajacaani baynahuma bisawi waa soo wadagelayaan sanadka soo socdaan bixin doona adiguna sanadkan sii bixi sanadka dambe in la gaari doona yaa og ya inay xooluhu joogi doonaan samaloogi maya marka fa fainahum yataraajacaani baynahuma bisawiya hadday doonaan daynhay isugu yeesheen laakiin wixii markaa la bixiyey waa in la qaybsado an abi hurayrata radi allahu canhu qala wuxu uhi qaala rasuulu lahi sal lay wasalam rasuulku wuxuu yihi laysa ma ahaanin cala almuslimi muslimka korkiisa fii cabdihi addoonkiisa dhexdiisa walaa farasihi walaa faraskiisa dhexdiisa toona sadaqatun sadaqa ma ahan ruuxa muslimka ah addoonka u adeegaya iyo faraska uu gaadiidka ka dhiganayo uu fuulayo midna sadaqa laguma laho korkiisa ma ah ama waxaa wariyey albuhaariyu bukhaari baa wariyey kadalika muslimna wuu wariyey bihada lafdi buu ku wariyey walimuslim waxaa u sugnaaday bilafdin aakhara wey lafdiga horena bukhaari wuu la warinayaa lafdigana gooni wele walimuslim waxaa u sugnaaday oo u warinayaa inuu nabigu uri sal lay waslam leysa ma ahaanin fi lcabdi addoonka dhexdiisa sadaqatun sadaqa ma ahaanin ilaa sadaqatu lfitri ilaa sadaqada afurka mooye afurka sadaqadiisa mooye bimacnaa addoonkaaga aad adiga leedahay ku adeegaya ee khaadimka ku ah ee milki ahaan aad u haysato sake ka bixi lagu dhihi maayo hal sake unbaa ku waajibayso waa sakada fitriga oo ramadaanka marka la afuro sekada afurka keliyaa ka waajibaysa oo wuxuu la qabaa dadka xorta adoonkana sakatu firigiisu sayidkiisay ku waajibtaa ilan isagu xoolo maleh isagaa xoolaaba marka taa unbaa laga bixinayaa laakiin si kaloo sako kale uga waajibaysa ma jirtdaara qutni wuxuu soo saaray min cadiidi abi hurayra inuu nebigu uri sal lay waslam laysa fi lkhayli wاlraqiiqi sadaqatun yani fardaha la fuulo iyo addoonka dhexdiisa ma ahanin wax sakaa ilaa ana fi raqiiqi sadaqat lfiri laakiin addoonka waxaa dhexdiisa oo waajiba sakaatulfiriga in laga bixiyo xadiikaasi sanadkiisu waa xoog badanya rijaaluhu laa ba'sa bihim daaraqotni uu saaray kanuuna la mid yahay man xadiidku wuxuu faaideynayaa in ruuxa muslimka ah waxyaabaha adeega ah ee uu ku shaqaysanayo addoonka u khidmaynaya gaadiidka uu fuulayo hadda waxaa laga cabiray midka hore faraska faraskaa laga cabiray laakiin waxaa la mid ah gaadiidka oo dhan la fuulayo geel la rarta hadduu yahay baabuurta la fuulay loogu talagalay gaadiid ahaan in loo isticmaala ha noqoto wixii uu isticmaalahaye gaadiid ah iyo wixii addoomme ahee uu adeegsanayay markaa iib uusan ugu talagelin seke lagama rabo saas macna intaana waa laysla ogol yahay waa mujmac calayhi alimaamu nawowi caleyh raxmat ullah alimaam nawowi caleyh raxmat ullahi wuxuu leeyahay xadiidkani wuxuu asal u yahay fii ana amwaala alqinyati laa zakaata fiiha xoolaha kaydsiga loogu talagalay alqinya waxa wey waa xoolaha milki ahaan in la isticmaalo loogu talagalay ee aan iibka ahayn xoolahaasi inaysan sako lahayn waana qowl lculamaa min asalaf walkhalaf buu leey yani horaan iyo gadaalba culimadii salafka iyo khalafkaba way isla ogolyihin bu le man ayib waa midda maanta loo yaqaano oo kutubta fiqigu ay ku qoraan culimmadu ku qoraan alamwaalu annaamiya aw ilmucadda linnamaa yani xoolaha xoolana waa xoolo siyaadaya waa beertii wax soo saarayso waa xoolihii noolaa oo e, maalan yacni badanaya ama tarmaya waa xoolihii ganacsiga ku jiray oo siyaadaya waa lacagtii taallayoo u diyaarsan inay siyaado adugu ama ama ka dhali ama iska dhig xoolaha noocaasee namaaga loogu talagalay unbay sakada ku waajibaysaa bay leeyihin saas daraaddeed baa fuqahadu say u badan yihiin shuruuda xoolaha sakadu a ah ka waajibaysa waxaa ka mid a annamaa annamaa baa shari u abay ah le mana shuruudday ku daraan ayib ibnu wasiirna wuxuu leeyahay waxay isku waafaqeen culimmadu guryaha la degan yahay iyo dharka la xidhan yahay iyo guriga la degan yahay qalabka iyo alaabta taalla iyo gaadiidka iyo dawaabta khidmadda loogu talagalay lagu adeegto iyo addoommada adeegaya iyo hubka la isticmaalo kulli waxaasoo dhan saka lagu lahayn maxaa yeele maxay soo gelayaan kulli waxay soo gelayaan waa maa ucidda lilqinya wixii uun loogu talagalay isticmaal iyo kaydsi wey in loogu talagelin inay siyaado saas man inahana waa laysla ogolaya taqriiban waxaa soo gelaya saan u tegi masalo waayahan dambe soo baxday waxa loo yaqaano zakaat lmustaqalaat almustaqalaadka waxaa la yidhahdaa waa waxyaabo hanti ah oo iyaga lafahooda lama wareejiyo ruuxii ma gadayo laakiin waxa ka soo baxay ayuu intifaacsadaa mustaqallaad baa la yidhahda kuwa noocaasoo kale ah tanoo kaley soo gelayaan lafahooda saka laguma leh maxaa soo gelaya waxaa looga soo gelaya guryihii kiraysnaa eed kirada ka qaadanayso ayaga laf ahaantooduna aan iib kaa ahayn waxaa soo gelaya baabuurtan qaado maxay ahayde xamuulka qaada ama basas ha ahaadeen ama looriyadan waxqaada ha noqdeen ayaguna waa la mid lafahoodu iib uma yaallaan laakiin wixii ka soo baxaa la intifacsan waxaa ka mid a ah qalabka isbitaalka yaalla waxaa ka mid a ah qalabka beerta lagu isticmaalay ama matoorada ama qalabka lagu falo waxyaalahaasoo dhan baa soo gelaya wixii markaa wax soo saaraya laakiin isaga la ahaantiisa aan iib u oolin mustaqalaad baa la yidhaahdaayo cinda jumhuuri lmucaasiriin waxay qabaan culimmadu inaan sake lagu lahayn lafihiisa laakiin wixii ka soo baxay isaga hadday dhigmaan oo markaa sanad u soo wareego unbay saka ku waajibaysa isaga ka soo baxay hadday markaa dhigmaan oon la isticmaalin sanadna u soo wareego markaasay saka ka waajibaysaa de markaa wuxuu gelayaa lacagihii lacagihiibuu markaa gelaya lakin isaga lafahantiisa waa say u badan yihin man ayb xadiidkan waxay u deliishadeen culimada qaba waxaa deliishada culimada qaba haweenta dahabka ay xidhan tahay xiliyada iyo ziinadana ay ugu talagasho inay isku qurxiso ay u xidhantay markaana aan iibka ahayn inaan sake lagu lahayn culimada qabta ayaa xadiidkan deliishatay oo waxay yidhahdeen dahabka laysku qurxinayo wuxuu la mid yahay sida addoonkii kuu adeegahayo kale ama faraskaad fuulayso kalu la mid yahay wax loogu talagalay ma aha in ama lagu ganacsado ama uu siyaado sidaas bay u deliishadeen istidlaalka noocaasa in laga xoog badan yahayna waan u tegi doonaayo dahabka dumarku ay ku labistaan sakaa lagu leeyahay cala raajix waana u tegi doona axaadiis baa si gooni uga hadli doona lakiin waxaan hadda baraarujinaynaa uun inay qolyaha yidhi saka laguma laha axaadiistay deliishadeen buu xadiiskani ka mid yahay saaswaana silsila khilaafay an bahzi bni xakiimin can abiihi aabbihii wuxuu ka warinaya can jaddihi radi allahu canhum qaala wuxuu yihi qaala rasuulu lahi sal lay slm rasuulku wuxuu yidhi fii kulli saa'imati ibilin geela kiisa faafa kiisa foofa dheh fii kulli saa'imati ibilin geel kiisa foofa dhammaantii dhexdiisa waxaa ahaatay fii arbaciina afartankii dhexdooda waxaa ahaatay bintu labunin fii arbaciinadu waxay ka bedel ka tahay fii kulli saa'imati ibilin geel kasta oo foofa waxaa dhexdiisa oo lagu leeyahy fii arbaciina afartan dhexdooda waxaa lagu leeyahay bintu labunin inahoy canaley yani bintulabuun waataan soo marnay sanadkii saddexaad bay ku jirtaa waana muxuu ahaay nirig ama waa qaalin ayb waan soo marray faahfaahinteeda intanuba xadiidkan hadda sheegay laa tufaraqu lama kala geeyo ibilun geel lama kala geeyo can xisaabiha xisaabteeda lagama geeyo lagama kaxeeyo xisaabteeda wuxuu ka wadaa geelii kaley ku jirtay ee ay isku saka go'i lahaayeen lagama soco lagama madho waxay la macno tahay jumladii kale soo marno laa yufaraqu bayna mujtamicin khashyata sadaq soma tii bay la mid tahay jumladaas laa yufaraqu lama kala geeyo ibilun can xisaabiha xisaabteedii lagama geeyo lagama maro lagama sooco oo xoolihii kale isku jireen isku seke go ayeen lagama soocee waa laisku sakeeyaa man actaahaa sekadii ruuxii siiya oo bixiya mu'tajiran isagoo ajir ku doonaya biha iyada aaliban wa qaasidan biha alajra wahawaaba wey isagoo ajir iyo hawaab ku doonaya ruuxii bixiya falahu waxaa u sugnaaday ajruhaa ajirkeediibaa sakadii baanu ka qaadaynaa sadaqadii sakadii waanu ka qaadi ma iyada keliya wa shara maalihiina waanu ka qaadi xoolihiisa niskiina waanu ka qaadayna shara maalihi shariga niskana waa la dhahaa juz iyo gabalna waa la yidhahda qayb ka mida casmatan waajib oo min cazamaati rabbina rabbigana waajibaadkiisa ka mid yani waa waajib waajibaadka rabbi waajibiyey xatmiga laasimka oo ruuxna uusan khiyaar uga fadhnin laa yaxilu xalaal maaha liaali muxammedin muxamed aalkiisa minhaa xaggeeda xalaal ugama aha shay-un shayna yani sekadaasi ama sadaqadaasi ree muxamed iyo aalu muxamed wax ka midoo xalaalo ama ah jir yani xaaraan bay ka tahay rawa waxaa wariye xadiidka axmedu axmed baa wariyay wariyey abu daawuuda waannasaa'iyu iyo nasaai i wasaxaxahu waxaana saxiiye alxaakimu wa wuxuuna xidhay ashaaficiyu imaamu shaafici alqowla odhaah bihi xadiidkaa la dhaho inuu xadiidkaa dhaho oo uu qaato oo uu ku camal falo wuxuu ku xidhay calaa hubuutihi sugnaanshihiisu ku xidhay macnee waxa wey xadiidka waxaa kaloo soo saaray ibnu khusayma cabdarazaaq fi lmusanaf bayhaqi fi sunan dabaraani fi lkabiir iyo keyrkood xadiidku sanadkiisa waxaa ku jira ninka la yidhahda bahzi bnu xakiim waana nin ay muxadisiintu isku khilaafsan yihiin laakiin muxaqiqiinta muxadisiinta in badanoo ka mid iyo nuqaadoodu waxay qabaan xadiidkiisu inuusan darajatulxasan uusan hoos uga degayn saas man oo waxaa jira isaga iyo nuskhada la yidhaahdo cam mxuu ahaaye mxuu ahaaye camr bni shucaybin can abihi can jaddihi iyo bahzi bni xakiimin can abihi can jaddihi nuskhdaasi walow midda hore ay dhaanto oo camr bni shucaybin can abihi can jaddihi baa ka xoog badan laakiin tan lafteeda waxay leeyihiin xadiiskiisu darajatulxasan hoos ugama dhaco haddii ragga ka hooseeya ama ka horeeya bahzi xaggooda ayna wax ka imaanin macnaha marka saas daraadeed ayaa ibn cabdilhaadi wuxuu leeyay xadiidku waa xasan bal waa saxiix buu leeyay imaam axmedna waxaa laga soo guuriyey inuu yidhi xadiidku waa saalix lisnaad waxaa kaloo taxsiiniyey xadiidka sheekh albani caleyh raxmat ullah fi lirwa sidoo kaleeto ragga saxiixiya waxaa ka mida ah ibnu jaaruud iyo xaakim iyo ibnu alqayim intuba xadiidka way saxiixinayaan macnaha waxa wey xadiidku markuu ugu yaryahay waa xasan markuu ugu yaryahay xadiidku waa xasan ayib xagee laga deliishanayaa xadiidka imaamu shaafici inuu qaato oo uu yidhaahdo bimuujibihi xadiidku wuxuu faa'iideynayo inuu qaato wuxuu ku xidhay inuu xadiidku sugnaado bayhaqi baa kasoo ka wariyey imaamu shaafici hadalkaasoo imaamu shaafici hadalkiisu waxa weeye laa yuhbitu ahlu اlcilmi biاlxadiid an tu'khada asadaqatu wa shatra ibili اlgaalli lisadaqati culimmada xadiidku ahlulcilmigu oo xadiidka yaqaanaayey ma sugayaan in sakada iyo ninkii sakada geela diiday xoolihiisa qayb ka mid a in laga qaado ahlulcilmigu xadiidkaa ma sugayaan buu culimada xadiidku xadiidkaa way daciifinayaanoo ma sugayaan markaasuu wuxuu yihi walow habata qulnaa bihi hadduu sugnaadana waan idhi idhiyo waan qabaa wey macna marka axaadiis badanoo wuxuu ka mid yahay imaamu shaafici uu ku xidhay qaadashadooda iyo xujaysigooda inay sugnaato uu ku xidhay marka garo oo macnaheedu waxa weeyaan rag kale oo laga yaabo inuu cilmulxadiidka uga aqoon roon roonyahay ama duruq kaleoo ka qarsoontay xadiidka oo markaa imaamka ka qarsoontay buu xadiidku ku sugnaan karaa saas daraaddeed maadaama uu aada u jeclaa sunnada raaciddeeda iyo xadiidka raaciddeeda ayuu wuxuu dhihi jiray xadiidka markuu ka shakiyo oo agtiisa uus yidhaahdo ma sugna hadduuse sugnaado waan qabaa buu dhihi jiray taasaa laga wadaa marka wacallaqa alqawla bihi cala hubuutihi hadduu sugnaado bimacnaa waan qabaa kitaab dhan ba hadda laga alifay kitaab dhan risaalo dhanoo dakhmi ah ayaa laga alifay axaadiista uu imaamu shaafici caleyh qaadashadooda qaadashadoodii xujaysigooda uu ku xidhay inay sugnaato oo uu tacliiqiyey macna ou yidhi hadduu sugnaado waan qabaa xadiikii waxaa ka mid a ah, fii saxiixi muslim ku sugnaayad garanaysaan sheegayey hilibka geelu inuu weysada jabiyo in saxa qultu bihi buu yidhi imaam shaafici aleh raxmatullah hadduu asaxo waan qabaa inuu geela hilibkiisu jabiyo weysada markaasaa muxadisiintii madhabka u adeegtay bayhaqi iyo nawowi iyo gadaal markay ka yimaadeen ba waxay yidhahdeen xadiidku fii saxiixi muslim buu ku yaala waana sugan yahay fa huwa madhabu shaaficiyi saas man marka xadiiska hadduu imaamka markaa u cadaan waayo ma sugan yahay waxay ka mid tahay ixtiyaadkiisa iyo dadaalkiisa iyo siduu u jeclaa inaan axaadiista nebiga sal lay wasalam ra'yi ruux laga hormarinin aad buu u jeclaan jiray hadduu marka xadiidka hubi waayo wuxuu leeyahay xadiidkaasi hadduu sugnaado waan qabaa xadiistaasu ka mid marka xadiiskani meesha uu ka qabana waxa weye inta horeo dhan dhib ma lehee meesha waxoogaa ishkaal ka taagan yahay waxa weeye xadiidka qaybtiisa dambe oo ah ruuxii sakada diiday in sakadiina laga qaado ganaaxna laga qaado muxuu ganax laga qaaday sakadii keliya laga qaadi maaye xoolihiisii qaar ka midana waa lagaga darsanaya ganaaxa marka xoolaha lagu ganaaxayo taa weeye midkuu imaamku leeyahay hadduu asaxo waan qabaa saas man ilaa qaybta hore iyadu ishkaal baa male man wacallaqa wuxuu xidhay ashaaficiyu shaafici alqawla odhaah bihi xadiidkaa la yidhaahdo la qaato la xujaysto wuxuu ku xidhay calaa hubuutii sugnaanshihiisu ku xidhay inuu qaato wuxuu ku xidhay inuu sugnaado xadiidka xadiikan waa kaas sugan wuxuu masalada hadda u keenay ruuxa diidka ah oo sakadii manciya dowladdu intay timaado in xoog lagaga qaadayo ficlan waa saas sakada hadduu diido xoog baa lagaga qaaday hadduu ku dagaalamana eh waa lala dagaalami samina soo mar waa lala dagaalami lanna waa ijmaacu saxaaba ruuxii sakada bixin waaya ama reerkii bixin waaya ama magaaladii bixin weyda oo haddana tidhaahda ma mana bixinayno waana isdifaacayna dhagtaa laga saaray ilaa sakada ay keenaan ijmacu saxaaba ridwan ullahi caleyh saas man ayib marka taasi waa mid oo xoog in lagaga qaadayo ha laga qaadee waxaa kaloo laga faa'iidaysanayaa markii laga qaado oo gacanta imaamka ay gashiyo dowladda asaga waajibkii waa ka dhacay ajir ma ka helayaa mise kama helay baa masale leanna fariido xoog lagaaga qaaday oodan niyad ku bixinin niyad ku bixinin oo qasad wanaagsan iyo ajir doonid aadan ku bixinin taa waxba ka heli mayse sooma leanna maxaa xadiiska hor awalkiisa ku yaalla man acطaaha mu'tajiran biha isagoo ajir doonaya laakiin haddii xoog lagaaga soo saaro ya xoog haddii lagaaga soo saaro ajir ka heli maysid laakiin waajibkii waa kaa dhacayaayo gacanta dowladdaba hadday gashay xilkii kaa dhacday ajirku waa meeshiisa ayib waxaa kaloo xadiisku faa'iideynaya in sekadii hadduu diido markii sakada laga qaado xoolo kalena lagu ganaaxayo laga qaadayo ayib masaladaasaa marka laisku khilaafsanya jumhuurtu waxay qabaan waa imada afartii ay ka mid yihiin inaan si ahaanteedaba xoolo laysku tacsiiri karin ruux si kale waa loo tacsiiraa waa la garaaca waa la xidhaayo waa la xabsiyaa waa la canaantaa hadal waa lagu tacsiiraa laakiin tacsiir iyo ganaax xoolo ah oo xoolo laga qaado ruuxi middaasi waxay qabaan say u badan yihiin ma jirto xadiidkanna waxay kaga jawaabeen waa mansuukh bay dheheen warkaa jumhuurtu ay qabaan iyo qaabkay xadiidka uga jawaabeen intaba lalama ogolaanina waa lagu diiday saas maana sababta iyagu u diidayaanna waxay leeyihiin haddii la fasaxo la yidhahdo dadka khaladka galay xoolo ha lagu ganaaxo ha lagu ciqaabo xoolo laga qaado waxay leeyihiin arrintaasi jid bay furiyo madaxda dalamada ehe fajarada ah jid ay dadka xoolahoodii ku qaataan bay noqoni marka jidka hala xidho nimankaa madaxda khayrka daran xoolihii dadweynaha sayna jid ugu helin yaan arrintaa la furin bay dheh xadiikan waa xadii mansuuqay dheh laakiin dacwa naskhina lalama oqolaalina waa lagu diiday masaladuna waa masale khilaafiya ijmac kuma sugnaa bal waxay u xoog badan tahay inay bannaan tahay altacziiru bilmaal oo axaadiis far badan baa kuso hortay waxaana qaba alimaam shaafici fi lqadiim fii qowlihi lqadiim wuu ku tegey walow ka noqday waxaa rajaxay alimaamu nawowi sheikh islaam ibnu teymiya ibnu lqayim iyo keyrkoodba way rajaxeen maxaa yeele waxay leeyihiin haddii maslaxo u arko ruuxa muslimiinta markaa u taliya dalamada iyo dad gar daranna u arkaya in lagu radcin karo sharna lagaga hortegi karo waa la samayn karaa lanna tacsiirta waxay leeyihin baabkeedu waa waasic waxay ka bilaabataa ruuxa in hadal lagu tacsiiro la canaanto afka lagala dagaalamo waxay gaadhi kartaa tacsiirtu in ruuxa la dilaba fasaadkiisa haddii si kale looga hortegi waayo saas man waa miduu shekh islam ibnu taymiya caleyh raxmat fi lmajmuuc uu leeyahy cid kasta oo sharkiisa qatli mooye wax kale uusan ku reebtoomayn waa la dili karaa buu le sida mubtadica iyo muxuu ahaayey midka kelimada muslimiinta kale jabinaya iyo mubtadicada iyo haddii sharkoodu reebtoomi waayo si kale loo reebi waayo ilaa bilqatli mooyaane yuqtal buu le saas maa marka tacdiirtu marmar baa qatli ay gaadhaan oo aimadu ay samayn karaan wey man ayb taasaana sax waxaana loo hayaa waqaa'ic fara badan oo nebigu jideeyey salawaatu rabbi wasalaamu caleyh dad khaldamay in xoola lagu ganaaxay waxaa ka mid a ah maalan xadiiskii ninkii magaalada madiine xaramka madiine isagoo ka ugaadhsanaya aad aragtaan wuxuu watoo dhan ka qaata buu nebigu sal l mxuu aha sacad miyu ah saciid saxaabada ka mid waa kii isagoo nin xaramka dhexdiisa ka ugaadhsanaya intuu arkay oo uu qabtay buu wuxuu watay oo dhan kala wareegay hadhow markii loo ergayo warninka wixiisa u soo celila xaq nebi maxamed isiiyey holenaan ninnaga codinayn waa nooc tacsiirta ka mid ah. waxaa ka mid a ah maalan weelashii khamrada lagu cabi jiray hala jijabiyuu yidhi soo alaab soo maal la burburinayo maaha waa tacsiir weelashii ay maalintii khaybar ku karsadeen dameeraha hilibkooda soo jajabiya mari buu dhan bu dhihin sal ly slm ka takhalusa buui waa tacsiir waxaa ka mid a ah masjidu diraar dumintiisii baa ka mid ila masaajid la dhisay xoolaa lagu dhisay sooma xoog iyo alaab lasoo guray waxbaa lagu dhisay haddana waa laga takhalusay waa tacsiir waa xoolo la burburiyey wa waxaa ka mid ah ruuxii dilay ruuxii dhaxalkiisa uu lahaa oo dhaxalkii laga qadiyo waa tacsiir xoolo lagu tacsiirayo marka akar min waaqica ibnulqayim baa caleh raxmatullahi uruuriyey akar min waaqica lagu hayaa nebiga sal ly wasalam oo dad khaldamay ku tacsiiray xoogna ku tacziiray marka naskiguna ma sugna masaladu marka sharci ahaan ijtihaadka aimaday u taallaayo hadday u arkaan maslaha u arkaan way ku tacziiri karaan wey manaa mushkila male ruucii marka sakada diiday weliba xadiidku wuxuu leeyahay cazmatun min cazamaati rabbina cazmada waxaa la yidhahdaa waa waajibka go-an ee cidina aynan ijtihaad gelin karin wa bimacnaa ugama furna madaxda iyo aimada iyo culimada iyo ra'yi iyo tala ugama furna waa shay laazim ah ninkii sakada diido xoog lagaga soo qaado xoolihiisa kalena qaar in laga soo qaado oo lagu ganaaxo macnaha saas man ayb waxaa barnaamijka aada uga faa'idaystay nimankan la yidhaahdo reer galbeedka reer galbeedka shuruucda dowladda iyo dadka kala wada intooda badan waa tacziir bilmaal ruuxa wax kalaba lagu samayn maayo taarikule sida taarikada baabuurtao kale ah taarikadiisa unbaa loo dhex fadhiisan khaladkuu galo oo dhan xoolo unbaa laga goosan adigu traffic laytka iska gudub muxuu ahaaye sbiid aan muxuu ahaaye ah, ziyaada isaga soco meeshan unbaa lagu sugahay xoolahaga unbaa lagaa guran dadki bini aadamka marka lexjecladiisu caadi maha soo ma war xoogaaga aad ku dhididay ilaashoonbuu ruux walba dhihi shuruucdii o dhan saasaa loo ilaalinaya yurub waxa ugu badan ku kala socota ataciir bilmaal way ku kala tageen ficlan laakiin masaladu asal ahaan waa masalo sharcadu qabto ruux khalad galay in xoolo lagu tacsiiro macna ayb وcan caliyi radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu lahi sal lay waslam rasuulku wuxuu yidhi qaybta dambe laa yaxilu liaali muxamadi minha shayun waxaan ka faa'iidaysanaynaa aalu beytka inayna sekadu aynan u banaanayn waana siday culimmadu qabaan axaadiis kalo fara badanna way ku tusaysaa waa banu haashim waay banu haashim culimmada qaarkoodna waxay waa banu haashim iyo banumualib leanno eh, jaahiliye iyo islaam midna mayna kala bixin labadaba marka sekadu xalaal bay xaaraan bay ka tahay ayay leeyihiin qaarna banu haashim bay ku khaas yeelayan culimmadu nebiguna wuxuu ku cileeyey sal lay wasalam beytka inayna sekadu u bannaanayn wuxuu ku cileeyey liannaha min awsaakhi innaas waa dadka wasakdoodii wa aalubeytkuna waa ka karaama badan yihiin dadka wasakhdooda in la siiyo saasmawaa dad waa qoys sharaf leh waa nabiga qoyskiisii salawatu rabbi waslamu aleh iyo dadkii kasoo jeeda jeeday w dadkii marka halkaa ku adtirsadaay waa inaynad qaadanin sadaqada bidaat ashraafta ashraafta yani waxa weyaan waa laba walxaqu yuqaal ashraaftu dad adtir rasmi ah haya oo aalubeytka ka duldhaca midabkay dooni ba halahaadeen kuwaasi waa inay aalu beyd weeyaane ay sekadiiyo sadaqaadkaba ay ka dheeraadaan ashraafna nasabkoodii kalaa la yaqaanaayo reerkay ka dhasheen baa la yaqaanaayo magaca uun maalin unbay iska qaateen soo ma soo ma jirto mise ma jirto waa jirtaa reer kastoo soomaaliyeedna waa leeyahy kuwa ina hebelo ina hebelo la yaqaano oo nasabkiisii la yaqaano unbaa uun muxuu ahay ashraaftii iska dhex galayba gorgorma adugu shariif noqotay ashraafta marka waa aalubaydo abtirtii nebigay galaan salawaatu rabbi waslamu caleyh banu haashim iyo banimualib iyo meeshaasay galaan wixii aalulbeyde marka nasab noocaasa haya oo halkaa ku abtirsadaayay abtirka uu sheegtay baa loo nabadgelinaya lamana tacninayo lama duri karo oo lama dhihi karayo waad madowdahay afrikaan baa tahay soomaali baa tahay siad ashraaf ku noqotay ma la dhihi karo lanna asal waxaa ah dadka ansaabtooda iyo nasabkooda in loo nabadgeliyo soma sidaa markii loo nabadgeliyo mar hadday ashraaf yihiin aalu aalubeyd yihiin waa inay qaataan axkaamtii aalu aalubeydka oo sekada iyo sadqada waa inay ka fogaadaan an caliyin radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu lahi sal lay slam rasuulku wuxuu yidhi idaa goortii kaanad ay ahaatay laka adiga hadday kuu ahaato idaa goortii kaanad ay ahaato laka adiga ay kuu ahaato miataa dirhamin laba boqoloo dirham oo waxaala uu soo wareego calayhaa labada boqolee dirham korkooda alxawlu sanadkii uu ku soo wareego fa fiiha dhexdeeda waxaa ahaaday khamsatu daraahima shan dirham walaysa mana ahaanin calayka korkaaga shay-un shay ma ahaanin ay fi dahabi wey halkaa ay fi dahab geliya ama masale kale walaysa ma ahaanin calayka korkaaga shay-un shay ma ahaanin ay fi dahabi dahabka dhexdiisa xataa yakuuna ilaa uu ahaado laka adiga uu ku ahaado cishruuna diinaaran labaatan diinaar ilaa ay ku ahaato oo waxaala uu soo wareego calayha korkeeda alxawlu sanadkii kusoo soo wareego fa fiiha dhexdeeda waxaa ahaaday markaa labaatan diinaar oo sanad u soo wareegay haddaad haysato fa fiiha dhexdeeda markaa waxaa ahaaday nisfu diinaarin diinaar niskii ayb famaa zaada wixii ziyaadana fa bixisaabi daalika kaa siyaaday xisaabtiisa un wey kaa siyaaday xisaabtiisa un ku soconaysa bixisaabi daalika wey sidaa asaaska hadda lasoo sheegin baa lagu xisaabinaya walaysa ma ahaanin buu nebigu uri sal lay wasalam fii maalin xoolo dhexdood zakaatun zaka ma ahaanin xataa yaxuula ilaa uu soo wareego calayhi xoolaha korkooda alxawlu sanadkii ilaa uu usoo wareego waxaa wariye xadiidka abu daawuud abu daawuud baa wariyey wa huwa xadiidku xasanun xasan w waqad ikhtulifa waana laysku khilaafay fii rafcihi xadiidka koryeelidiisa waxaa rafciyey xadiidka jariir nin la yidhahda jariir ayaa rafciyey laakiin waxaa ku khilaafay rag kaleeto xufaadda ka mid a xufaadda way ku khilaafeenoo xadiidka waxay wariyeen isaga oo mawquuf ah alimaamu nawowi caleyh raxmat wuxuu khulaasada ku leeyahay xadiidku waa xadiid saxiixa ama xasan ah zaylaci baa xoojiyey alimaamu zaylaci ibnu xajarna wuxuu le laa ba'sa biisnaadihi sanadkiisa wax dhiba kuma jiro walaahaaru tacduduhu fa fayasluxu lilxuja buu leey aahaar kalaa xoojinayso marka xadiidku saalix buu u yahay in la xujaysto sheekh alalbaani caleyh raxmatullahi waa tacqiibiye oo wuxuu yidhi hadalkaasi maqbuul buu ahaan lahaa laakiin xufaaddu way khilaafeen jariiro abu isxaaq bay ka wariyeen xadiidu isagoo mawquuf ku ah calaa caliy bni abi aalib radi allahu canh hadalkaa irwaagu ku leeya sheekhu laakiin markaad u laabato saxiix abi daawuudka asalka uu ku jira takhriijka dheer leh xadiidku sheekhu wuxuu u iilanayaa hadalka xaafid ibnu xajar oo xadiidku inuu xasan yahay aasaarta iyo axaadiista kale xoojinaysa daraaddeed inuu xasan ku noqonayo ayib sidoo kale xadiidka taxsiinintiisa waxaa laga soo guurinaya alxaafid ibnu xajar fi lfatxi bukhaari inuu saxiixiyeyna sheekh basaan baa soo guurinaya adiga waxa weye xadiidku calaa kulli xaal waa sugan yahay man calaa kulli xaal xadiidku waa sugan yahay lishawaahidihi ayuu ku sugan yahay aaaar badan oo markhaati kacaysana way jirtaa xadiidku wuxuu faa'iideynaya lacagaha sidii looga sakayn lahaa lacagaha laba shardi bay sakadu ugu waajibtaa shardiga hore waxa weeyaan inay gaadhaan lacaguhu qadarkii iyo nisaabkii zakadu kaga waajibaysay shardiga labaadna waa inuu sanad u soo wareego labadaa shardi wey haddii mid la waayo sakadu ma waajibayso saas man labadaa shardiba xadiidkaa sheegay marka lacagihii waagaa la isticmaali jiray marka waxay ahaayeen saan horeyba usoo sheegnay fida iyo iyo dahab oo lacagta fidadana waxaa la dhihi jiray dirham lacagta dahabkana waxaa la dhihi jiray dinaar ma labadii dowladood baana kala samayn jiray saan soo tilmaanay dinaarkana ruum baa samayn jirtay dirhamkana furus baa samayn jirtay labadaa lacagood baa marka la isticmaali jiray markaan soo sheegnay cabdimalik bn marwaan baa ugu horeeyey lacag ay muslimiintu leeyihiin nin naqshadeeya oo muslimiinta u sameeyey fii awaakhir alqarni alwal qarnigii ugu horreeyey aakhirkiisi ayuu daabacay lacagtii ugu horreysa muslimiintu leeyihiin ilaa lacagahaasaa waagii hore loo isticmaali jiray xayaatadii nabiga sal lay sl iyo khulafaa raashidiin iyo keyrkood ayb lacagahaas marka la isticmaali jiray kan dirhamka ah nisaabkiisu waxa weyaan waa laba boqoloo dirham waan soo marnay sooma laba boqoloo dirham wixii ka yar seka laguma leh nisaabkii ma gaadhin laba boqoloo dirhamna waa kaan soo marnay oo xalabaan soo marnay laba boqoloo dirham meeqay u dhigantaa markii loo badelo maqaayiista casriga ah markii giraam loo badelo meeqay u dhigantaa waxaan soo sheegnay shan boqol iyo iyo sagaashan iyo shan giraam bay u dhigantaa labadii boqol shan boqol iyo sagaashan iyo shan giraam bay u dhigantaa intaa haddii ay dhan tahay fidada aada haysato ama silfarka aada haysato markaa sakadii way ku waajibto inaad ka sakiso hadday ka yar tahay saka laguma laha ayib taa waa nisaabkeeda maxaa ka baxaya waxaa ka baxaya laba boqol oo dirham markay gaadho muxuu muxuuna yidhi khamsatu daraahima baa ka baxaysa shan dirham sooma shan dirham meeqay u dhigantaa nisbadeeda marka la yidhahdo waa rubcu cushrin waay sooma waakaan soo marnay rubcu cushrin wa fiiha rubcu cushrin xadiidkii anas sooma xadiidkii dheeraaye anas wa fii miatay dirhamin rubcu lcushri ibuaari kuso marnbuaari ku yimi ayb rubcu cushrigu marka waa kan soo sheegnayo lacagta oo loo qeybiyey toban meelood haddana intii soo baxday afar meelood loo qeybiye waay ama lacagtoo dhan oo afartan loo qeybiye waay saas man taasaa waxaa la yidhahdaa rubcucushri ama luqadan hadda casriga haddaad isticmaasho waa basantiga laba dhibic shan two point five nisbad basantiga intaa wey boqolkiiba intaasaa ka baxaysa nisaabkuna waa laba boqol laba boqol wixii ka yarna zake laguma leh dahabka u imo markaa dahabka nisaabkiisu wuxuu ina yidhi waa labaatan diinaar soo sooma waa labaatan diinaar diinaarkii wixii labaatankaa diinaar ka yarba macnaha waxa weeye sake laguma leh ayib labaatanka diinaar haddii hadda la yidhaahdo ha loo bedelo giraam iyo maqaayiistan casriga ah hadda giraam iyo kiilo iyo hadii haloo bedelo la yidhahdo markii dabagal ay culimmadu ku sameeyeen halkii diinaar wuxuu u dhigmaa afar dhibic labaatan iyo shan giraam afar dhibic labaatan iyo shan giraam ama waxaad tidhaahdaa afar giraam oo buuxda iyo hal giraamoo afar meelood loo qeybiye meel ka mida ah. yani arbacatu giraamaad iyo giraam loo qeybi giraam rubci intaa wey man giraam rubci giraam rubci macnaha waxa weya waa waa labaatan iyo shan sooma saas wey macnaha marka waa afar dhibic labaatan iyo shan waa halkii giraam waxaa dhila waa halkii diinaar okay labaatankii diinaar meeqa way marka labaatan un ku dhuf afar dhibic labaatan iyo shan waxaad ku dhufataa labaatan ku dhuf waxay soo baxaysaa siddeetan iyo shan giraam ma sidaas daraaddeed dahabka nisaabkiisa sakadu kaga waajibtahay waa siddeetan iyo shan giraam hadduu ka yar yahayna sake laguma leh nisaabkii ma gaadha haddaad tidhaahda labaatan diinaar ama labaatan misqaal ama siddeetan iyo shan giraamna waa isku mid masaaqiisha iyo diinaarka waa wixii waagaa la isticmaali jiray giraamkuna waata hadda la isticmaalo sooma marka labaatan iyo shan giraam hadduu ka hooseeyo nisaabkii ma gaadhay labaatan waxdhilaha siddeetan iyo shan giraam hadduu ka hooseeyo ma gaadhin nisaabkii sakadu ku waajibaysa siddeetan iyo shan iyo wixii ka siyaasanna sake markaa gaadho lagu leeyahay saas way culimadu saasay u badan yihin qaarkood waxbay ka nusqaaminayaan toddobaatan iyo shan qaar baa qaba siddeetan iyo shan gram qaar baa qaba siddeetan qaar baa qaba yani waxa wey laakiin isku celcelis siddeetan iyo shantaasaa loo badan yahy ayib taana waa dahabka isagana maxaa ka baxaya lacaguhu waa isku mide rubcu lcushri baa isagana ka baxaya rubcu lcushri meeqay noqonaysa labaatan diinaar rubcu meeqa wey Eh? bal labaatan toban u qaybiya abeeqa eh? labaatan markaa toban u qayso meeqa wey waa laba soo ma labadii afar u qaybi eh? <laughs> labadaa la qaybinaya labada labadaa la qaybinaya meeqa wey point five ama waa nus ma waa nus marka rubculcushri muxuu noqonayaa labaatan diinaar rubculcushrigeedu waa nisfu diinaar halkan muxuu ina yidhi marka u fiirso xataa yakuuna laka cishruuna diinaaran wa xaala calayha alxawlu fa fiiha nisfu diinaarin say ku tahi nisfu diinaar waxay ku timid waa rubcu lcushri soma ayib markaan graam u badelnay oo siddeetan iyo shan gram ay noqotay rubuuc cushrigeedu meeqa waay bal siddeetan iyo shan toban u qaybiya waa sideed horta dhah shanto iyadu jaja badan baa geli sideed sooma ayib sideeddii bal waxaad u qaybisaa haddana afar u qaybi waa meeq waa laba siddeetan iyo shanta waxaa ka baxaya labo markay ugu yartay hadduu boqol gaadhana labiyo badh sooma hadduu laba boqol gaadhana shan baa ka baxaysa wahaakadaa basantigu waa two point five lacagaha ama dahab ahaado ama fida ha ahaado nisbada ka baxaysana waa taa nisaabkooduna waa kaa nisaabka fidaduna waa shan boqol iyo sagaashan iyo shan nisaabka dahabkuna waa siddeetan iyo shan gram saas way macanaha waxaa ka baxayana waa rubcu lcushri haddaad afartan u qaybisana waad heli karta haddaad warkan dheer oo toban u qaybi haddana afar u qaybi ka baxda oo aad tidhaahda iyadoo dhanba afartan u qaybina warku buu imaanaya soma labaatan diinaar labaatan bal afartan u qaybi waa nis nisun soma okay siddeetan iyo shan markay ahayd bal afartan u qaybiya waa un laba boqolkii afartan u qaybi waa labiyo badh labadii boqol waxaad u qaybisaa afartan waa shan haddaad kulli afartan u qaybiso oo jidkan dheerba ka leexatana meeshii unba imaanaysa meeshii unba imaanaysa ayib masaladu masaladaas masalada kale waxa weeyaan sanad inuu u soo wareego xawlku soo wareego iyadana waa shardi oo xoolaha lacagaha lacagaha iyo alaabta ganacsiga ku jirta iyo xoolaha nool saddexdaaba ilaa sanad u soo wareego sanadkii laba goor lagama sakeeyo sanadkii markuu soo wareegaba hal mar bay sakadu ku waajibtaa waxyaalaha ay halkii maree la faaidaystaba sake ay kaga waajibayso waa beeraha go-aye iyagu markay go-aanba xataa sanadkii hadday saddex goor go-aan waan u tegi doonaa insha allau tacala markii walba waa laga rabaa waaatuu xaqahu yowma xasaadihi maalintaad goosanaysaan baad isaga sakadiisa bixinaysa laakiin xoolahan aan sheegnay haddabay sanad inuu soo wareega shart haddaynu garannay marka dahabkii iyo fidadii dahabkii fidadii haddaynu garanay waxaan u imaanaynaa mas'alo hadda wakhtigan aan joogno aada inooga muhiimsan oo ah lacagaha hadda la isticmaalo lacagaha hadda la isticmaalo nisaabkee bay sakadu kaga waajibtaa markay ku waajibtase maxaa ka baxaya soo ma shardi horta waa inuu sanad usoo wareego way la qabtaa nisaabkii ha la raadiyo haddii la yidhi horey waxaan isoo sheegnay lacagahani ma jirin wakhtigii nebiga sal ly slam bal wakhtigii salafka ma jirin bal waktiyadii dambe mutaakhirka waxaa soo baxay lacag la yidhaahdo fuluus ayaa soo baxday oo dahab iyo fida midna aan ahayn oo culimmadu ka doodeen lacag ma tahay mise maaha wixii o dhan layskala soo tago waxaa ka mid waxaan hadda la yidhahda alawraaqu naqdiya waraaqahan lacag ahaanta ahee dowladuhu sameeyaan lacagna waxay ku tahay uun dowladda awood u yeelaysa mooye sidee kale qiimamo ma leh sooma waa waraaq saxaradaaba la ysaga tiriba haddayna mxuu ahay aynay dowladdu lacag ka dhigin soma wax qiimoy kaloo leedaa ma jirto markay kuwaasi soo baxeen culimada majaamicu alfiqhiya iyo fataawida jamaaciga ah iyo hay-at ulfatwa jamaahiirtoodu waxay isku waafaqeen lacagahani inay leeyihiin axkaamtii dahabka iyo fidadoo kale ila axkaam fara badan bay dahabka iyo fidadu leeyihin ribada abwaabteedii waxyaalaha lagu qiimeeyaa waa lagu kala gataa dahab iyo fida axkaamtay lahaan jireen oo dhan ayaa waxaa qaadanaya lacagaha hadda la isticmaalo oo axkaam fara badan ah soo ma ayib waxaa ka mid a marka ka sakayntii sal lay slam saxaabada wakhtigii nebiga sal lay slam iyo salafkii saxaabada wakhtigaasay ka soo raad raaceen waxay arkeen inay fidadu suuqeedu aada isu dhimay oo qiimahay waagaa joogtay iyo hadda qiimahay joogto inay aada u kala fog yihiin bay arkeen dahabkay dib u fiiriyeen wuxuu waagaa suuqa ka goyn jiray iyo maanta wuxuu suuqa ka gooyey waxay arkeen dahabku inuu meeshiisii ilaashaday ugu yaraan oo isbeddel weyn uusan ku dhicin taasaa waxaa keentay inay yidhaahdaan lacagaha hadda la isticmaalo ha loo celiyo dahabkii qiimihiisii nisaabkii dahabka ha loo celiyo oo nisaabkii dahabku muxuu ahaa ya nisaabkii dahabku meequu ahaa imse gram siddeetan iyo shan gram buu ahaa sooma labaatankii diinaar ama misqaal siddeetan iyo shan gram bay ahay lacagtaad haysato haddaad doonayso marka zaka ma kugu waajibtay mise kuguma waajibin suuqaad tegaysaa waxaad leedahay dahableyda intaad u tagto war siddeetan iyo shan oo dahaba meeqay joogtaa maanta waxaa lagu yidhi waa laba laba kun hadda wuu qaaliyoobee siddeetan iyo shan oo dahaba waa boqol iyo toddobaatan kun oo shilin oo kenya Ah, lacagtaad haysatana meeqawe boqol iyo konton kun baad haysata saka laguguma leh soo ma boqol iyo siddeetan ama toddobaatan baad haysata saka waa lagugu leey marka siddeetan shan gram oo dahaba suuqa maxay ka joogtaa maalinka unbaad u noqonaysa xoolahaada haysatay baad garab dhigaysa hadday ka bataan ama la ekaadaan sakadii way gaadheen hadday ka yaraadaan sakadii ma gaadhin ma halkaasaa loo celinaya isku qiimay imaanaysaa haddaad doolar haysato haddaad shilin soomaali haysato haddaad shilin kenya haysato haddaad riyaal haysato haddaad dirham haysato haddaad junay haysato waxaad haysato dhan isku qiimay noqonayaan markaa leanna lacagahan aqlabkooda waxaa kontaroola dahabka soo ma lacagaha dahabka kontaroola kulligood marka magaca unbaa u kala duduwan mooyaane sicirka suuqa marka la fiiriyo isku inbaa sekada kaga go-aysaa masladaasna xali soo tilmaanaya waxaa khalada in la yidhaahdo labada boqolee dirham waa laba boqoloo shilin labada boqolee dirham waa laba boqoloo doolar labada boqolee dirham ee kutubta ku tallaayay waa laba boqoloo junay khalad waa marka waxay imaanaysaa masaakiinta inaad seka ku waajibiso ma waana fiqi aansaxnayn faham aan saxsanayn wadaadada qaarkood ku dhacay weye halkaasaa marka xoolihii dib loogu celinaya lacagahan haysanno siddeetan iyo shan graamoo dahaba ayaa nisaabkiisa dahabkaa dib loogu celinaya halkaasaana laga garanayaa haddaad garato in saka lagugu leeyahayna maxaa ka baxaya waa jawaab iska fudud sooma waxaa ka baxaya wixii lacagaha ka bixi jirayo rubcu alcushri sooma ama laba dhibic shan barsentiga boqolkiiba two point five percentig boqolkiibaa ka baxaysa macnaha ma la fahmisalama fahmi baabkaas inuu aad u cadaado malayna warkiisu u soo noqnoqonin waxyaalaana lagu dhibay bay ka mid tahay su-aalahoodu bateen ayb weli tirmidiy waxaa u sugnaaday can ibni cumar radi allahu canhuma wltirmidiy waxaa u can ibni cumar uu ka warinaya radi allahu canhuma inuu nebigu yuri sal lay aslam man istafaada ruuxii faa'iidaysta maalan xoolo ruuxii faa'iidaysta falaa zakaata wax zakaa calayhi korkiisa ma ahaanin xataa yaxuula ilaa uu wareego calayhi korkiisa alxawlu sanadkii kusoo wareegay wuxuu yidhi xaafidku waraajixu sida xooga badanna waqfuhu xadiidka in la joojiyo oo ibni cumar lagu ekeeyo oo nebiga oon la gaadhsiinin wa waa inuu mawquuf yahay baa raajixa buu leey sidaa xaafidku uu yidhi oo inuu mawquuf yahay ah ayaa waxaa rajaxaya daara qutni alimaamu tirmidi bayhaqi ibn cabdilhaadi cabdilxaq alishbiili iyo keyrkood xadiidku marka waa mawquufo horta nebiga ma gaadhsiisana ibnu cumar buu ku egyahay ariiqasan waa midda koobaad waa midda labaadee sanadkiisa waa daciif maxaa yeele sanadkiisa waxaa ku jira in la yidhahdo cabdiraxmaan ibnu zayd ibni aslam oo daciif ah shawaahid buu leeyahay kulligeed wada daciifa ah iyo aahaar mawquuf saas daraaddeed baa imaam suyuuti caleyh raxmat ullahi fi jaamicihi ayuu xadiidka ku daciifiyey xadiidku ariiqiisani waana mawquuf sanadkiisuna waa daciif laakiin macnihiisa waxaan ku soo marnay xadiidkii say ka horreeyey soo ma xoolaha in sanad u soo wareego inay lagaa maarmaan tahay soomana xadiiska hor kusoo marnay kaasaa marka inagaga filan man kaasaa inagaga filan macnahaan marka waa sugan yahy macnahaan dhib male ayb wacan caliyin radi allahu canhu qaala wuxu uhi leysa ma ahaanin fi lbaqari lodii dhexdeeda ma ahaanin alcawaamili ee shaqaynaysay sadaqatun sadaqa ma aha xoolaha lo-da shaqaynaysa ee lagu shaqaysanayo dhexdeeda ma ahaani wax sakiih rawah waxaa wariyey abu daawuuda baa wariyey wadaara qutniyu waraajixu sida raajixi xooga badanna waqfu huway in la joojiyo xadiidkao cali korkiisa lagu joojiyo aydan warka lagu noqoy bimacnaa waxa weeye xadiidkanna waa mawquuf calaa caliyin nabiga ma gaarsiisano saasa xoog badan wey xadiidka waxaa saxiixiyey abulxasan ibnu qaطaan laakiin sanadkiisa waxaa ku jira abu isxaaqin asabiici oo ikhtilaas ku dhacay fii aakhiri cumrihi ninka ka warinayana zuhayr ibnu mucaawiya weye oo bacda alikhtilaas buu ka wariyey ayib saas daraaddeed dhankaa dacfi baa kaga jira waxaa kaloo dacfi kale ah zuhayr waxaa khilaafay hawri iyo shucba oo abu isxaaqin isabiici ka warinayay oo ka mida raggii ka maqlay intuusan ikhtilaadku ku dhicin abu isxaaqin isabiici ayaguna xadiidka mawquuf bay ka dhigeen marka maadaama ayagoo ka xoog badan ay waqf mawquuf ka dhigeen asaguna uu marfuuc ka dhigay waqfigaa xoog badan saasna waxaa rajaxaya sheikh alalbani caleyh raxmat ullah laakiin jumladani inay saxiix tahay oo iyadoo marfuuca ay saxiix tahay buu sheekhu saxiix abu daawuudka asalka ah ayuu ku taqriiriyey shaahid xadiid kaloo shaahid oo musanaf cabdirazaaq ku yimid buu ku xoojiyey saasuu macnaha odhanaya ayib waad u noqon kartaan mujaladka shanaad saxada abu daawuudka asalka kan muqhtasarka maa xadiidkan waxaan ka faaiidaysanayna oo laga faa'idaysanaya lo-da shaqaysa inaan saka lagu lahayn albaqaru alcawaamil waxaa laga wadaa waa lo-da la isticmaalo ee aan taran iyo inay muxuu ahaaye taranto aan loogu tala gashanayn laakiin lagu shaqaysto ayib maalan yani waa lo-da dhulka qodo oo kale ama beerta fashoo kale dibid dibidoo kale ama raashinka markii inta beerta la soo goyo dhulka la dhigo soomaalida ina isticmaasho ma aqaano si sabuulka iyo iyo iyo xabadda loo kala saaro ayagu dibiday ku dhex siidan jireen markaasay sabuulkii ku tumani waxaa ka daadanaya marka midhihii baa ka daadanaya annaga laakiin soomaalidu ulaan arki jiray in lagu garxo sooma annaga looda miyaan ku sii daynaa olaal lagu garxa ulaan arki jira in lagu garxo marka dows baa la yidhaha marka taana waa loo isticmaala lo shaqadaa qabataa jirta carabta isticmaasha lo-da qaarkeed waxaa loo isticmaalaa ceelkaa biyaha lagaga soo saaraa oo wadaanahay soo saaraan waa la mid lo-da qaarkeed sida dameeraha oo kale iyo fardahoo kalea inta gaari dameer iyo wax lagu daba xidhay jiidaan sooma kullu daalika cawaamil bay soo gelayaan waa lo-da lagu shaqaysto o dhan lagu adeegto oo dhan baa soo gelaysa seke laguma laha saas maana ayib limaada lianna waxay leeyihiin waxay iyadu soo saarto xoogooda ku soo saartaa hadday dhigmaan laga zakeeyaa oo waxay la mid tahay mustaqalaadkii haddaan soo tilmaano kale sooma guryihii kirada ahaa iyo qalabkii isbitaalka yaallay iyo baabuurtii lagu xamaalanayo waxaasay la mid tahay macnaha ayib tagaasida iyo kuwaasoo dhan baa la mida macnaha ayib wacan camr bni shucaybin can abihi can jadihi can cabdilaahi bni cumara can jadihi cabdilaahi bni cumar way macna can jadihi can cabdilaahi ma ah can camr bni shucayb can abiihi can jadihigaasaa cabdulahi bni cumara radia allahu canhuma ana rasuula llahi sal lay slam qaala wuxuu yidhi man weliya ruuxii tawaliya yatiiman agoon oo lahu u sugnaaday maalun xoolo u sugnaaday agoon xoolo leh ruuxii tawaliyo oo mas-uul ka noqda falyatajir ha ugu ganacsado lahu isaga falyatajir ha u rogrogo xoolaha lahu isaga ha u rogrogo walaa yatruku yuusan ka teginoo xoolaha yuusan iska dhigin xataa ta'kulhu ilaa ay ka cunto asadaqatu sadaqadu ilaa ay ka cunto agoon xoolihii haddaad gacanta ku qabato intaad sanduuq iyo akawnuun iska geliso sakadii sidii looga saarahayo sake uun sanad walba looga bixinayo eberyeyna bixine u rogrogo ganacsi u geli wey macnaha si wixii soo baxay faa'iidaday xooluhu faa'iideen sakadu ay uga baxday raasamaalki iyo asalkiina ugu yaraan macnaha uu xifdismo raba waxaa wariye xadiidka atirmidiyu baa wariyey wadaara quniyo daara quni bayhaqina uu soo saaray wa isnaadu sanadkiisuna waa daciifun waa daciif buu yihi walahu waxaa u sugnaaday shaahidun shaahid mid u marhaati kacaya mursalun oo mursala cinda shaaficiyi shaafici agtiisana ku sugan xadiikani sanadkiisa daciifnimadiisa waxaa keenaya waxaa ku jira in la yidhahdo almusana bnu sabax oo daciifa cinda alaima saas daraaddeed ba xadiiska waxaa daciifinaya tirmidi cabdilxaq alishbiili alimaamu axmed imaamu nawowi sheikh lalbani iyo keyrkoodba ariiq kaluu leeyaho daara qutni warinayo laakiin isagana nin daciifa ah ku jira mandal ibni caliy la yidhahda daciifa ah isagana ku jira ayb shaahidka uu yidhi wuu leeyahay xadiidku waana mursal shaafici baana soo saaray shaafici wuxuu ku wariyey filum filum buu ku soo saaray can yuusuf ibnu maahikin yuusuf ibnu maahik ah, ayuu ka warinaya oo wuxuu leeyahay rasuulka wuxuu yihi sal lay wasalam ibtaguu fii maali اlyatiim aw fii amwaali اlyataama xata laa tudhibaha aw laa tastahlikaha sadaq xoolaha agoonta ku ganacsada oo ganacsi geliyo rogroga si ayna sakadu u dhammaysanin ama sadaqadu aynan u dhammaynin macnaha dariiqaasi isagoo mursal ah xadiidkaa shaafici uu warinayo maca alirsaal haddana dacfi baa ku jiro can anas ibni jurayj baa ku jira ibnu juraydna waa mudallis dacfigaasina waa ku jira axaadiis kaleeto oo kulligeed wada daciifa ayaa ku soo aroortay baabkan agoonta xoolaheeda ha la rogrogo hana laga sakeeyo tilmaamaysa xadiista soo aroortay marfuuca kulligeeda wada daciif aahaar baase ka sugan saxaabada qaarkood cumar aar baa kasoo arooray laakiin waa munqaic cali bn abi aalib aar baa kasoo arooray macnaha kutusayo qiso mashhuura leh waxaa ka sugantay cabdulahi bni cumar radi radiallahu canhu inuu yidhi agoonta xoolaheeda ha laga sakeeyo saasmana shaafici baa ku wari soo saaray musnadka bayhaqina wuxuu wariy sanadkiisu saxi waana saas caaisha radiallahu canha agoonta xoolahooda sakaday ka bixin jirtay ayadana waxaa imaamu shaafici baa filmusnad ku soo saaray biisnaadin saxiix aasaartaasaa marka loo cuskanaya agoonta xoolaheeda in laga sakeynayo waana masle khilaafiya masale khilaafkeedu uusan fududayn weeyo jumhuurtu waxay qabaan iyo culimmadu say u badan yihiin caruurta yaryarkeen qaan gaadhin iyo dadka majaaniintae waalwaalan een qalinku saarnayn labadaba xoolahooda in laga sakaynayo sake lagu leeyahy cidda gacanta ku haysana ay ka sakaynaysay qabaan say u badan yihiin jamaahiirtu salafan wa khalafan saasaa loo badan yahy mima fi dalika saxaaba taabiciinta salafkii ilaa khalf aimadu saasay u badan yihiin saasy man ayib saddexda imaam abu xaniifa marka laga reebaa qaba abu xaniifa wuu kala qaadaya xoolaha daahir iyo baatin buu u kala qaadaya ayib marka aahaartaasaa masalada loo cuskanayaa oo waxay leeyihiin walow takaaliif bayayna saarnaanin oo salaad yaan laga rabin oo qalin dul saarnaanin laakiin nusuustu si guud waxay sheegtay hani kasta oo xoolo leh in saka lagu leeyay tukhadu min akhniyaa'ihim faturaddu calaa fuqaraa'ihim yatiimkii ilmaha yarkiiyo majnuunka waalanna hadduu hani yahay cumuumkaasuu gelayaa bay leeyi rag baa masaladaa aada uga doodsan oo maalan daahiriyada iyo shawkaani iyo sidiiq xasan khaan iyo rag baan masaladaa ogolayno waxay leeyihiin agoonta carruurta yarka ah iyo dadka waalwaalan xoolahooda seke kama go-do saas maana masaladu waxay leeyihiin culimmada jumhuurtoodu ay u deliishanayaanoo ka mid ah sekadu sideedaba ruuxa xoolihiisa ay ka go-ayso ma mukalafaa mise mukalaf ma aha lama lama fiiriyo laakiin sababkii ma la helay oo xoolihii nisaab ma gaadheen sanadna ma u soo wareegay sababkii hadduu guntamo musababkiina waa inuu ka dhashay leeyihi ah, waa maxyaal axkaamta la yidhaahdo yani min alaxkaami alwadciya la yidhahdo yani qaarna khidaab lwadci baa la yidhahda qaar halkaasay gelinayaan macna waana sida loo badan yahay in saka lagu leeyahay saas saasman xadiidkana saas u keenay xadiidkanna iyo aaaartana sidaasuu imaamku u keenay waana sida loo badan yahay inay saka ku waajibayso oo laga sakeynayo man sake waxaan ahayn inayna ka bixi karaynin oo sadaqaadka aan laga bixin karinna waa laisla ogolyahay saasman caruurta qaan qaangaadhin iyo dadka majaaniinta ee waalwaalan sakadii waajibka ahayd baa laga doodaya oo laysku haystaa sadaqa warkeeda meel iska dhig sadaqa warkeeda iyada meel saar waa la isku waafaqsan yahay inaan waxba laga sadaqayn karin laanna waxa weye sadaqadu waajibna ma ah ciddii bixin lahaydna waa ciddan aan mukallafka ahayn soo ma wax oo ku waajibinaya waajibinayoo ka qaadayana ma jiro ku laasiminaya cidda mas-uulkakee uulka xoolahooda gacanta ku haysana xaq uma uu lahaa inuu ku tasarufo waxaan waajib iyaga ku ahayn inuu ka biilo masaalixdoodii danahooda ka siiyo wixii shareecadu ku laazimiso sekadana ka bixiyo wax kale kuma tasarufi karayo halkaa waa inuusan u dhaafin man saas w hada bilahi towfiiq w sal llahuma slm ala nabiyina mxamedi wala ali sxbi slm